ku sixiyo goobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran kulowcan dhegaystayaal halkan waa idaacadda kulmiye magaalada muqdisho ku soo dhowaada barnaamijka xog waraysi wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h brimer wolod waa bangi kula socdoo beesa ku hayee biilasha ku dhiib mar kale kula wanaagsan dhegeystayaal waa habeen khamiise ay sii baxayso jimca soo geliso taarikhdan waxay ku asteysan tahay ka bisha oktoobar qodobada barnaamijka caawa aad ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid noqon doona galbeedka gobolka hiiraan iyo sidoo kale guud ahaan deegaanada hoos yimaada magaalada beledweyne waxaa ka soconaya dagaal u dhexeeya ciidanka dadka deegaanka iyo sidoo kale dhaqaaqa al-shabaab waxayna sheegeen saraakiisha halkaasi ku sugan in al-shabaab intii ugu badneed halkaasi laga saaray qorshahoodun uu yahay in halkaas ay xaqiijiyaan ammaanka deegaankaasi hadda aan kula hadlay magaalada boqolkiiba boqol mataqaana sideetan boqolkiiba sideetan iyo sagaal waa lala wareegay ciidankeena gacanta ku hay insha allahu haddana waxaan rajeyneynaa inaan ammaankeeda xaqiijino waxay keliya hor dhiman inaan ammaankeeda xaqiijino mid kamid a ah saraakiisha ciidankii halkaasi ku sugan ayaa inoo warramay islamarkaana faahfaahintu ka bixinaya dagaalkaasi khasaaraha dhinacooda soo gaaraya sidoo kale dhinaca al-shabaab gaarsiiyeenba qodobada sidoo kale barnaamijka xog waraysi aad ku dhageysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona haddii eh, adduunyada kii adiga ee eh, maaragtay u dacwoonaysay iyo kaad ka dacwoonaysay hadday isu meel ay ayaga kuu soo fadhiistaan la galan kartaa eh, israel dhulkaasi waxaa ku wareejiyey waa nimankan reer galbeedka israa'il iyo maraykanka waxay qorsheynayaan in maamul goboleed ay ka dhigaan marinka khaza kadib ciidanka duulaanka ee dhinaca dhulka la qorsheynayo inay gudaha u galaan magaaladaasi qodobadaasi qodobo kale oo ay ku jiraan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka jeediyey khudbad uu kaga hadlayo xaaladda dalka si gaar ah dagaalka lagula jira al-shabaab shirka ka dhacaya brasilis ee dalkaasi beljamka ayaan idiin soo gudbin doonaa xubintii kalamaan qayb ayay ka tahay barnaamijkeena sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan suugaantaasi qaybaha dambe ee barnaamijka ayaad kaga bogan doontaan farsamada waa keyse waa mar kale iyo xog horeysi samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diiday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha la dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta gebigebi ka dheer guriguri ku dumay gacangacan sugtiyo gafgaf lagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawada guracan kumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran mar kale kulan wanaagsan dhegaystayaal barnaamijka xog waraysa aad degeysanaysaan wuxuu kaga imaanayaa idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho dagaal u dhaxeeya ciidamada dib u uxoreynta deegaanka beelaha kala duwan ee halkaasi ku dhaqan gaar ahaan kuwa gobolka hiiraan ayaa waxa uu maanta ka qarxayay deegaano hoos yimaada degmada caag iyo sidoo kaleetaba gobolkaasi hiiraan iyo sidoo kale degmada farlibaax oo guud ahaan ka tirsan gobolka hiiraan dagaalka oo aada u xoogana ayaa bilowday kadib markii ciidamada dib u uxoreynta ay al-shabaab kala kulmeen weerar culus hase ahaatee ay iska caabiyeen ciidamada dib dibuxoreynta waxa ay sheegeen in dagaalkaasi uu ahaa mid khasaare badan ay ku gaarsiin al-shabaab sida ay markaasi tilmaameenba waxayna sheegeen in deegaanadaasi ay iyagu ku sugan yihiin ilaa ay ka saarayaan al-shabaab deegaanada kalena ay sii wadi doonaan dagaalka deegaanka ceelcadde waxaa lasoo warinayaa in dagaalka xoogiisa uu ka dhacay sida ay noo xaqiijiyeen saraakiisha hogaaminaysa dagaalkaasi waxaayna shaaca ka qaadeen inay sii wadi doonaan mar ka dambeysa dagaalka waxauna sidoo kale sarkaal la hadlay idaacadda kulmiye oo uu sheegay in dagaalkaasi uu ahaa mid khasaare xoogan ay ku gaarsiin al-shabaab ilaa ay haddana marba mar ka dambeysa ay amniga deegaankaasi ay xaqiijinayeen ciidamada maxamed salaad oo ah taliyaha saldhiga fardhibaax ayaa idaacadda kulmiye uga waramay sida dagaalkaasi uu ku bilowday markii hore waa mahadsantahay walaalkii o waa marka hore waa idin mahadcelinaa adinka ka soaala raadiyo kulmiya soqaalaha raadiyo kulmiya iyo dhammaanba asxaabta dhegeysanaysaba waxaan rabaa inaan naga xaqiijiyo dhammaanba cadowgii weynaa ee maanta soo weeraray deegaanka ceelhadda iyo deegaanka xayr in cadowgeedhelsaakiba in lagu jibiyey deegaanka xalsibiri eh, haddana ay ciidamadeena mataqaana gudaha u galeen dibada deegaanka ilxadde eh, xowlena hadda mataqaana looga saaray boqol kiiba sideetan iyo sagaalna laga saaray eh, insha allahu tacaala cadowgana aan mataqaana mar dhow ka sifayn doona deegaanka xelxadde si weliba mataqaana xowli aan ugu saari doona insha allahu tacaala waana ka saarnay boqol kiiba sideetan iyo sagaal waa laga saaray insha allah meelaha dhimana insha allah waa dhamaystirayna hadii waaya dagaalkaas marka hore siduu ku bilowday ehm, dagaalka wuxuu ku bilowday nimankaan saarkii eh, ciidankana dibugoosay ka sameeyeen waa ehm, iskaga baxeen adugu markii halkii saac iyo barkii ishaa marka laga soo baxayay ayay ciidankana magaalada dib u galeen mataqaanaa sidiiaana mataqaana inuu hadda ciidankana ay u suurogasho magaalada inteeda badan inay gacanta geliyaan waayahay dagaal ayaa maanta culus halkaasi ka dhacay maxaa khasaare ah oo aad aragteen xaggooda saaki nimankan waxaa waxaa ka dhintay mataqaana lix lix askari ayaa ka dhimatay afar kamida ah meesha ayay ugu tageen mataqaanaa laba kamidana waxay geeyeen deegaanka la yihahda bukosaar buqmatoor ayay ku aasteen dhaawac li eh, dhaawac oo toddoba askari ahna way geeyeen hadda caawgana hadda lagama warami karo oo hadda eh, intaa hadda aragnay anaga oo anaga hadda aan aragnay waxaa ii xaqiijiyeen ciidamada ciidamadana arkeen hal askari hal askari inay ku arkeen magaalada gudaheeda yaalo ciidankeena ama la dhaawacmayan waa wax oo laabuda ah oo iska yaalo waay laakiin ciidankeena waa dhimasho diyaari u yihiin waa mujaahidiin waxaana mataqaanaa deegaankooda lagu soo weeraray inay dhintaanna waa ka go insha allah waaya xaggiina marka maxaa tiro saxa ah ood xaqiijiseen marka laga yimaado dhinaca al-shabaab walaalo xaggeena anaga saaki saddex wiil a naga dhaawacantay oo dhimasho ma lahayn caawgana hadda xabaddu ay socotaa mataqaana deegaankana mataqaana inta badan xawli waa looga saaray waxaan filaynaa annaga xaggeena hal nimaa ku saaran aan qabnaa caawa ma garan waa garta caawa dagaal maa soconaya marka xilligaad nala hadlayso ah, ah, xilliga hadda aan kula hadlay magaalada boqol kiiba boqol mataqaanaa sideetan boqol kiiba sideetan iyo sagaal waa lala wareegay ciidankeena gacanta ku hay insha allahu haddana waxaan rajeynaynaa inaan ammaankeeda xaqiijino waxaa keliya hoo dhimantaha inaan ammaankeeda xaqiijino war mataqaana haddii ilaahayd nahay aan soo bandhigna hadii ilaahad waayan waxaad rabtaan deegaano kale shoob ku sugan yihiin inaad hore usii gaartaan walaalow intaan ku daynayna lama daayo deegaanada kaleento inaan hore usii gaarno waa rabna haddii waana mataqaanaa markaan xaqiijino amaanka degmada celcadde waa wax security ah kolley waxaan rajaynaynaa waa hab ciidan inaan hadii ilaa idmahaayo meelaha aan weerarayno iyo meelaha aan geli doono hadda inaan kasii hadalna dooni mayna laakiin waxaan kuu xaqiijin karaa in howlgalka sida uu u bilaawday uu socon doono hadii al bilaawdayna uu socon doono way deegaana saad sheegayso al-shabaab ma iga hor u maamuli jiray mise ciidanka dowladii kuwa dadka deegaanka joogi jiray maya deegaanada hadda mataqaanaa anaga deegaanka noogu geesiyan joogna waa deegaanka alcabda oo boqolka oo saar u jira toban iyo u jira meesha hadda aan rabna inaan ciidamadeena iyo ay kusii kusii joogaanna waa deegaanka boqosaar ceendheer iyo ceel cali iyo burdo iyo dhanaawo meesha la yiraahdo degmada kiyodow waya dagaalka marka idinka u keliya miyaa ciidanka deegaanka mise waxaa jira kuwa dowladda oo garab idin siinaya ku jira walaaloo mahadsan tahay dagaalka waa ciidan waxaa u xoog badan ciidanka deegaanka iyo ciidanka booliska hirshabeelle iyo ciidanka dowlada federaalka soomaaliya ee leedahay qaybta toddoba labaatanaad iyo guutada shanaad mataqaana ah ciidanka tirsanaya mataqaana ka dagaalamaya meeshaas si siman aynu ugu wada dagaalamayn ciidamadaas waana u mahad celinaya qaranka saaki waaga markaas beriya hadii ka dhexeysa xaafada ku jira cid kasta oo mataqaanaa barnaamijkaas ku faraxsanna waa u mahad cid kasta oo kanaxaysan waxaan u sheegaynaa inay howlgalka sida u bilawday tahay waana la dhimanaya waa la noolaanaya laakiin waxaan xaqiijinaynaa inaan si guud galbeedka gobolka iiraan ay mataqaanaa xorriyadiisa ay dib usoo noqoto insha allahu tacaala waaya fariintaada ad u diraysa guud ahaan dadka deegaanka fariinteyda guud on diraya waxa weyaan eh, shacabweynaha mataqaana galbeedka gobolka hiiraan ee jooga mataqaana deegaanada kala gedisan laga soo bilaabo buqa qable iyo meesha la yiraahdo eelxada eh, farlibaax ilaa ilaa mataqaana meesha layiha ceel xalay dhamaantooda waxaan mataqaanayyan waxaan mataqaanayyan ugu baaqayaa inay ufoojin ka foojignaadaan cadawga dhagartiisa iyo maleega ay wadaan ayna u diyaar garoobaan sifaynta deegaanada looga xaqiijinayo ammaankooda waxaan kaloo rabaa inaan abaaqan u diro madaxweynaha qaranka soomaaliyeed iyo madaxweynaha maamulka hirshabelle mudane madaxweyne waxaan leenahay dagaalka ka socda galbeedka gobolka hiiraan waxaa lagu ridaya ethoobiyaanna ma ahan burundina maaha kenyatina maaha waa dad soomaaliyeed waa dad reer hirshabelle waa dad mataqaanaa degmada firaax kasoo joodo iyo deegaanada hoos yimaada waa in mataqaanaa waxay dad dadyooga kala helaan ay helaan waa inay helaan dadyuuga kale waxay helaan helaan hadday daawo helaan helaan hadday saad helaan helaan haday rasaas helaan helaan waa in dadka soomaaliyeed uu sinaan iyo cadaalad loo sameeya madaxweynaha qaranka madaxweyne toban sanaan ka dagaalamayna deegaanka toban sano aan mataqaana o dagaalamayni on dhimanayni oon dhaawacmayni wax taakulayn dawladeedna ma hayno waxaan doonaynaa inaad mataqaana dawladda ay isha mataqaana ay naxariis la ku fiiraysa galbeedka gobolka iiraan waxaa ninka la yidhaahdo eh, radio kulmiya aan usheega aan uxaqiijinayaa in qeybta toddoba iyo ninka hadda jooga ee qeybta toddoba iyo labaatanaad xakuma qeybta mataqaana ka taliya qeybta ka ah, in uu deegaanada ay u kala suuraysneen uu aqooninba deegaanka uu xakumihii deegaanka aas xakuminba uu leeyahay mataqaana ani galbeedka gobolka yidhaha shaqaba kumadi oo wax shaqahoon kuleeyaho shaqahoon ka qabanaana mala leeya difiraya haddana mataqaana dad soomaaliyeed ee galbeedka gobolka hiiraan degan ee qeybta toddobilabaatanaad ay xukunto oo ammaankooda meeshii inuu damaanad damaanadaada laga rabiga u leeyahay shaqa kumali taliya xooga dalka soomaaliyeed ee dhahayna uu leeyahay taasna waa wax laga xumaado oon aad iyo aada ugu xunaha kaasi waxa uu ahaa maxamed salaad taliyaha saldhiga farlibaaxoo inooga warramayay howlgal caawa ka socda qeybo ka mid a ah galbeedka gobolka hiiraan geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay taniyo markii uu bilowday dagaalkaiyo duqeymaha israa'iil ay ku hayso marinka khaza maraykanka israa'iil waxay ka arrinsanayaan in ay maamul goboleed ka dhigaan marinka khaza qorshahaasina waxa uu maraykanka u soo jeediyey israa'il haddaba arrimahaasi sidee ayay saameyn ugu yeelanaysaa wadamada bariga dhexe si gaara kuwa carabeed arrimahaasi waxaynu isla falanqeynay rofeor maxamed cumar dalxa xildhibaan hore oo aad wax badan uga yaqaana arrimaha carabta ayaa loo amaadsan tahay oo lagu salaamayaa adinka iyo dadka soomaaliyeed ee nagala socda barnaamijkiina hawadaas waxaan idin leeyahay jamco wanaagsan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddaan su-aasha jawaabteeda u imaado wuxuu dagaalka bariga dhexe ku saabsan qadiyadda falastiin ay u dhammaan lacdahay waa dulmi abaaday taxaraha taariikhda muddo dheer soo jiray ilaa iyo haddana dulmigaasi ciddii samaysay weli iyada ay dabada hayso kii dulmigaa taageerayayna weli waa taageerayaa kii dulmigaa samaynayayna weli waa samaynayaa marka maadaama dulmi meesha yaallo oo awoodaha adduunkana maanta dowladaha la bidayo ee maanta u badan reer galbeedka inay raalli arrintaasi ay kaga yihiin waxa ay samaynayso israel oo iyada ku tumanayso dhammaan wixii shuruuc caalami ahaa ee u degsanaa laysku xaqdhowdo ama laysku badbaadiyo marka maadaama meesha aanan oolin wax cadaaladii ee ama qudhaqan waxa la yidhaahdo waxa adduunka u degsan ee xeer ahaan in laysku xormeeyo loo baahan yahay ee loo yaqaano siyaada wataniya ama suverenity ama qarannimo ayaanan jirin meesha markaan fiirino wadamadan carabta ah ee ku teedsan ama la leh falastiiniyiinta iyo israael maxaa caqabada ka hortaagan inay garab istaagaan oo ay caawiyaan dadkaasi dhibaatada ay haysato in muddahan ugu soo jira dhibaatada haddana ay usii dheertahay duqeynta arxandarada aan joogsiga lahayn waa su-aal aada muhiim u ah maaragtay in wax layska weydiiyo carabi saaad la socotaan marka layskugu yiraahdo jaamacadul carabiya waxay ka kooban yihiin laba iyo labaatan dal oo ay soomaaliyada annaga ah. maanta ee aan nahay ay qeyb ay ka tahay laba iyo labaatankaasi dal inta ee ayaga laysku dhihi karo waa dowladaha ee ecarbeed ee ayaga ee dowladaha ugu hodansan ama duwal alcarabiya almuqtadira ama carabiga lagu yidhaahdo ee ilaahay ku manaystay khayraad iyo dhaqaale wax allaale wixii bani aadam ee ilaahay siin karana ee aanan rabbi wax kala harin intaasi ayagoo awooddaasi leh ee tiro iyo inta dhaqaale iyo poblation marka la yidhaahdo oo shacbi ahaana ee ayaga kun jeer kusoo labalaabmayaan dowladda ayaree israa'iil waxa hortaagan waxay tahay carabi marka hore ayaa waxay u gacan gashay dadka talada maanta ee israa'iil inay sidaa u dhaqanto gacan ku siinayo markaad eegtid dowladaha khaliijka ma jirto dowlad aanan saldhig ku lahayn ciidan dowladda maraykanka ama gaashaanbuurta nato oo kulligooda hal meel wada jahaysta oo mar allaale marka iyaga dowlad iyaga ay ologla yihiin ama iyaga ay la garab taagan yihiin hiil iyo hoo inayan waxba ayaga ana u reeban ayaa waxay carabi gacanta ugu jirtaa xooggeeda istraatiiji ahaan iyo askari ahaan iyo dhaqaale ahaanba maarta dowladahaasi ee ayaga ee ilaaliya oo aan awood u lahayn inay ayaga si fudud oo aan ayaga ay leeyihiin intay ku midoobaan ay gaaraan oo ay fuliyaan marka waa dhibaatada ugu weyn ee ay haysato carabi baase laakiin hadday maanta ayaga ay isku xirnaan lahaayeen ee awoodooda ee ay midayn lahaayeen islamarkaana ay ahaan lahaayeen kuwa u madax bannaan waxa masiirkooda ee ayaga carabnimo ciddii cadow ayaga ku ah iyo ciddii ayaga saaxiib la ahna ay ku kala saari lahaayeen ay kaga maartay runtii madax bannaanaan lahaayeen dadka hadda aan sheegayay ama dowladaha ee ayaga gacanta ku haya dhaqdhaqaaqooda oo idin ma aysan haweysateen hal dowlad oo carbeed xataa ee haddii laysku yidhaahdo ee labaiy labaatanka dal iskala dhiga ee dowladaha ee khaliijka balse basar keliya ayaysan u babac dhigi karin israel laakiinse duud libax bay ku hurudaa waayahay hadda maraykanka iyo israel waxay ka fikirayaan in maamul goboleed ay ka dhigeen khaza sidee ay u suurageli kartaa islada horta haddii eh, adduunyada kii adiga ee maaragtay u dacwoonaysay iyo kaad ka dacwoonaysay hadday isu meel ay ayaga kuu soo fariistaan la galan kartaa eh, israel dhulkaasi waxaa ku wareejiyey waa nimankan eh, reer galbeedka ee ayada maanta dowladda ingiriiska ee markaa ayada ay horkacaysay markii wacadkii ama heshiiskii balford ee loogu magacdaray ee wasiirkii arrimaha dibadda ee ahaa markaasi ee eemuqatay ingiriiska ilaa waagaasi toddobaatan iyo shan sanoo hadda laga joogo oo reer falastiin intoodii xoogla laga soo saaray oo lasoo qaxiyey oo lasoo barakiciyey ee dhammaan wixii dhulkaas ee dhulka eebe ee ilaahay uu sharfay ee maanta baytulqudus uu ku yaalo oo ambiyo fara badan iyo rasuul fara badan ay maanta ayaga ay ka muuqato taariikh ahaan dalalkii ee ayaga sida gaarka ah ee loogu tilmaamayo marka historyga ee dunida muslimka ee la darsayo islaamka yani waxa maanta meesha ee keenay ee ceraadaasi ee loo hayo waa wax soo jireenayo hadda iyo shalay yacni wax ka sii fog dowladda maanta la dhihi karo oo israa'el bay naceeb adduunyada ayada ay u qabto casrigii oo hitler uu xukumayay waxay ahayd germany germany waatay ayada hataa timahooda ee ayaga ay foorno intay gelisay ee ayaga joodarayaal iyo barkida laga sameeyey maanta germany se iskaga mayrto oo colaada ee kaga imaan karto iyo naceebka yahuudda ama argoti waxay koolkoolinaysaa waa israel ee dowladaha ee weliba ugu kulkulay ee marka reer galbeedka ay hadlayaan ayay qeeb ay ka tahay iskaba daa marka maraykankana waaba cunug isaga dhalay oo qabtaday iyo ingiriiskan ee asaga naas muujiyey marka sidaa aawadeed marka arrintaasi waxay u baahan tahay wakhtigeedana way gaari doontaa kolleyba eebe ayaa qur-aankiisa ku sheegay oo waxa annaga maanta ee diinta islaamka ee iyada annaga noo fasirayso ayaa inay ku dambayn doonto cawaaqib xumo ayaa annaga rajadaasi ilaahay xaggiisa laga qabo ayaa taya maanta lala sugayo ay tahay laakiin waxa meesha yaalla ee adii weydiisay caqabadaha ee horyaalla gudida carabta waxyaalo kooban oo meel maaragtay ee la dhihi karo waa intaasi keliya maaha wax laga baaraan degay ee mar hore ee long strategy plan oo ayaga loo degsaday qorshe aad u fog oo istraatiijiyad ee maaragtay bata dheer ah oo aad moodid inay state ka tirsan tahay ee dowladaha maaragtay reer galbeedka ama sida maraykanka ayay maanta ayada lagu tiriyaa marka sidaas aawadeed maadaama quwada iyo adduunka ee kuwa maanta ee ayaga urbooday ay yihiin ee u hiilinayo hadday maanta xaqsoor jiro waxa keliya maaragtay madani ee maaragtay isbitaalkii ee shanta boqol ee maanta ida ay ku diraysa ee ay ku dishay ayaa xuquuqul insaan xuquuqul insaan ayaa maanta o dhan lagu celcelin lahaa caawaysa laakiin caaway xuquuqul insaan caruurta la laynayo haweenka la dhibaataynayo inta guryo la dumiyey ee maanta iyo inta dabla laayay iyo inta masaajido iyo inta iskuullo inta isbitaallo inta eh, maaragtay eh, ilaahay kuumisana diida ee eh, iyaga yacnii ummadaasi maartay ee maanta iyaga lala beegsaday wax la qiyaasi kara maaha laakiin waxay gobonnimo maanta ay u tahay shalay dhagax bay ku dagaalamayeen maantana sawaariikh ay ku garaacayaan talaabiib ayaa maarta ay haystaan ayagana dad isdhiibayo maaha gaza aniga waan booqday falastiin waan tagay baarlamaankeeda khudbadaan ka jeediyey ra-iisul wasaarahooda ismaaciil alahaniya waan qaabilay anigoo baarlamaan alcarabi iyo wafdi aan ku todoba qofood ku nahay dad maanta jixinjixaya maaha daday ka go-an tahay inay xururaan oo aanan madaxooda iyo goradooda midna aana inay u laalaadinin ayay ka go-an tahay haddii lagu keliyayo xataa kaligooda marka kolleyba ilaahay subxaanahu watacaala ma mooya waxa meesha ka socda iyo waxa ay wadaan laakiinse waxaan filayaa inay la gaari doono waktigan uu dhow yahay waktigii ayaga maartay ama dhexdooda ay kharibuuna biaydihim ee aayadda lagu sheegay ayaga gacantooda isku burburin lahaayeen ama ilaahay ugu talagalay ayaga inuu ku sallido ay baabi'in lahaayeen kolleyba waxaan u malaynayaa ma dheera brofesor maxamed cumar dalxa ayuu kaasi ahaa oo inala falanqaynaya xaaladihii u dambeeyey ee bariga dhexe sixiliyo godobgodob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran gacalkala lumiyo ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran garyagarisirtiyey gelingelin ka daran markana nah shabeellaha dhexe dagaal beeleed sababay khasaare iskugu jira dhimashada dhaawac ayaa maanta ka dhacay tuulooyin lagu kala magacaabo tugoorey iyo sidoo kale gaashaanle dagaal beeleedkan ayaa lasoo warinayaa in laba beelood oo walaala halkaas ay isku dagaaleen waxaana dagaalku ka dhashay dhulbeereed waxaana dhimashadii dhaawacuuse soo kala gaarnaa cidii halkaasi ku dagaalamay baaqyo kala duwan oo ku aadan dhinacyadaasi ayaa loo jeediyay in ay si deg deg ah u joojiyaan colaada iyadoona markii dambe ciidamada ay kala dhex sidii dadkaasi xal loogu soo dabaali lahaa ayaana baaqi loogu jeediyey gobolka shabeellaha dhexe muddooyinkii u dambeeyey waxaa ka taagnaa dagaal beeleed sababay khasaare iskugu jira dhimashii dhaawac iyadoona dagaaladii ugu dambeeyey oo ah kuwii ugu darnaa oo ka dhacay qeybo kamid a ah gobolkaasi gaar ahaan deegaano hoos yimaada degmada cadal iyo deegaanada kale gobolkaasi ku yaala waxaana loogu baaqayaa markasta dhinacyada halkaasi ku dagaalamaya in ay xal buuxa ka gaaraan colaadaas oo kusoo laalaabatay gobolka shabeellaha dhexe dhinaca kaleeta dagaal ayaa isna waxa uu ka dhacay xadka u dhexeeya soomaaliya iyo etoobiya kaasi oo lasoo warinayay inuu ku dhex maray halkaasi laba beelood oo halkaasi wada degan laba qof ayaa la xaqiijiyay inay dhinteen kuwo kalena halkaasi ay ku dhaawacmeen waxaana ayagana sidoo kaleeta dadkii halkaasi ku diriray ay waxgaradka ugu baaqeen inay colaadaasi si deg dega ah ay ku joojiyaan gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo markanna waxaad ku soo dhawaataan xubintii kalamaan ee barnaamijkeenna waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonayna adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye waradna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe a ah, federaal inaa adeeray adigana qoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggeen loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay warkalamaanay waxaa la yidhi cabbaar waa sugaa ee eebbahay duulkii caasiyeeh calafkiisa kama gooye iyo cayshkii loo qoraeh cishe iyo wakhtu u cayimo cidima dhaafaana ayaa camalfalkiisii abaal looga celiyaae caddaankii galbeed oo dunida calanwallaynayey oo nabadda ceel dheer ku riday ciidna kula aasay ciqaabtay mutaysteen wataa caaradkii yimid baga maxay somalilan mar hore u ixtiraafi waayeen waranna waxaa maqli jiray ilaahay ninka u caymi raba cid muusaa tuugo ninka u ciribisaan jari rabana ciidan uma doonto aryaadhaha waxaa kaloo la yidhi eh. madowgaaga kii neceb muuqaaga kaan rabin isana ha meel marin war cabdulla waxaad ka tagtay eh. midab gumaysi diida warisindhon waliba ku tabteena eh. wanka macasha ii qabo eh. adna gowra ii mari dhiiggana eh. ammuudsado aryamadeeyow aleendegeeliisii gobo adle gooriis ii mari intaad uga tagtay war anna waxaan maqli jiray calool baahanay cawradaada dado emadowr adiin waliba ku tabtay calool baahane unta waad rabtaa eesh laguma helo awimaa dad kale warmadeeyow adiguna waxaa ka tagtay cidiyobiyaad cirib taagante cududbeeratiyo caqli ma uu qabtaa waarde waxaa ka wada tagteen ceel kuma dhaqee cawradaada dado war waxaa la yidhi caloosha haddaan la barin cad iyo waxaan dheef ahayn caqligu ma shaqayn karo sidii cadiday indhaha cunnadu ugu muuqataa aryaadhaha wadaadka hilibka inya hortii la dhammaysta layidhi shiiqow calool kaliya haa taalla muggii hore waxau yidhi culummada in calool la siiya ma bannaana inta wax la soo raaraadiya muggi lasoo waaye lagu soo naqdee layidhi shiiqoo wax kale ma yaalliinna wuxuu yidhi cad iyo caddiin haddii la waayo culummadu inay caloosha cunto waa iska sunno heetaas la joojiyaa banaan la jiifiyaa banaan ley maahahe war kalemaanay war ma haysiina waxaa magaalada dhuusamreeb lagu soo dhoweeyey guddoomiyihii ahlusunna macalmahmuud shii xasan haye ziyaaradii sheekha hadhowaatay war mahuursha uga sii gudbi rabaa mase meeshuu rabaa inuu ka bilaabo war gacanyarihiisii sheekh shaakir ma ka soo horreeyey ama waa la yimid war ashcaari marka horeba lama duulinaa la yidhi yaa salmaan miyuu kari waayey war xanta macallinkaa ku tarax teginine odagu hawshii hore uma imaanaa la yidhi tacsiyaana gashay oo marwadiisoo xijaabataa maydkeeda jarma laga keenay baa la yidhi marka aaskaas buu u yimid hawshaad u malayseenu meesha ma taallo war shiiku ka hor siyaara u yimid tii ka dhacdana waa la ogaaye hadda tacsi keliya inay tahay arrintu ma lahubaa war maynliyaabasan ooysan haw amurgunsan haw wiilisha waa jari jartay aryadhaha reer mudugu waxay rag waa meherediiqabe abdulow reer mudug weli kala eraayaanna dagaal gundahaadow ka dhashaa waarmadayow reer jabuutina waxay yidhaahdaan wadaadkeennii waa kaa war kalemaanay warma haysaane eh. kabtan jenaraal sheegow axma ah, cali wal hadhiyey waar magooja cadduu tegey banaanbaxayaan la joojin miyuu yidhi waan soo baxaynaa eh. waan soo baxaynaa bulshooy waan soo baxaynaa ya war dad falanaatiin warna ma sugtiine jenaraal eh. sheegow ilaaladiisa maxkamad ciidamadaa la hor keenay aadalla aadalankii maxkamad ilaaladiisa dhahgali megal oo dheh war waxba laydiima sheegi kara warka waa naga qasteene dacwada janaku waa bilaabataa la yidhi aryadhaha war hee ma haysiinama madaxweyne xasan sheikh isagoo eh. saaad ogeedeen timihii ugu bahay aan iska xiirin eh. ow midowda yurub dhex fadhiistay war cabdulow miyay ka baqeen war madaxweynuhu dagaalka shabaab xataa midowga yurub ma geey war colkaaga waa loo celanaasadaa miyaadna maqlina warkuna qabataynta hubka ma qaadeen wardaynta unha naga cafiyan hub annagaa soo gadanayne aryaadhaha dad falanaa tihiin eh. madaxweynuhu meel bruksales la leeyahow jooga bruksales kulaha yaa ma buurta qooblaawa oo wadamadaasna buruglikiyaale buurto bustaaloo ahaa ballankeenna haaye baan maqli jiray aryadhaha anigu wax dambi idiin sheegi maaye eh? midowda yuruboo buurta kula shiraa layidhi ingiriisowna ka sii aadi doonaa dee haye hal ixtiraafo ma yidhi aryaa waaqlo waa ma aad ka dhihi jirteen eh? waar balbiyacab war kalmaanay warmaysin xildhibaan cabdiraxmaan cabshukuur wuxuu yidhi madawiinaag lama sana jaarsadyaaliah waar miyaa la weeraray war waaqlow toddobaiyotobankii sebtembar lama gaarin war kalmaanay waad falantihiin warkaa naga dhex geline eh? guddoomiyaha baarlamaanka sheekh aadamadoobe ayuu cabdiraxmaan ku eedeeyey gabar golaha shacabka ka tirsan oo u tartamaysay baarlamaanka adduunka inuu ka reebay oo waraaq u diray gudoonka baarlamaanka adduunka lamadaarashodan diidanayray warwarka waad iga dhex labada gole ee baarlamaanka ayaa ansixiyey in gabadhaasi ay tartanto haddana gudoomiyaha golaha shacabka ayaa keligiis go'aan gaaraya la yidhi cabdiraxmaan wuxuu leeyahay gudoomiyaha inuu keligiis go'aan gaara xaq uma lahayn war soomaali qabyaaladay ku baadaye ma booskii gabadha qof kale lagu bedeli rabaa war malaha gabadhu waa reer somalilan waryaad maygooga jir haddiiba aashila ka bedela iishow war waad falantiin arrinta gabadhan soomaali way ka weyn tahay eh. musuqii soomaalida wax laysku dabamari jiray kama socdee eh. gabadhaani waxay u tartamaysaa guddoonka baarlamaanka adduunka ee haweenka waxaana kula tartamaya malaawi senegaal iyo tanzaniya maytin baan robnaa bikaawis bikaawis yameeliku gurta fadaase waalinantuma buntland bay ka soo jeedaa waaqlow tira badiniidiyaada warkalamaanay warmaysiina xildhibaan cabdiraxmaan odowaa eh. wuxuu aad uga hadlay arrinta qasa wuxuuna aad u canaantay dadka soomaalida ah oo teen ninna haysataaye maxaa qasa naga quseeya isaguna ama cadaadihii qasa kala garan waaye maalim madawiinaga ama kursiyay kula balami warmalaha kuu sheegayaa tiine wuxuu yidhi islaamku waa hal jir haddii nabar ku dhacana waa wada damqanayaa marka awood kale haddaanaan u haydnin reer falastiin waa inaan u ducayno oo hiil iyo walaalnimo u muujinno masaajida halka ganuudaya ka daray waar walaweyne kuwa idinkani xasuuqayo ma masaajidada uga qulubtaan warwaaqlow falastiin warkama hayside wariye aljaziira uga soo warrami jiray magaalada khaza isagoo xaaladda magaalada ka warramaya ayaa gurigiisii madfax lagu dhiftay hadda warbixintii uu tabinayayo wuxuu ku soo qatimay qoyskiisa ganacsi oo la laayey taasina waxay muujinaysaa magaalada qasa cid ku badbaaday iyo cid la dhaafay inaysan jirin qoys kastana dhibaatadu ay gaartay marka reer falastiin cadowka xoog badan oo isbahaystay oo kagardarana baabi'inaye ilaahay ha u gargaaro kuwa innagana qaraxyada iyo balaayada nala daba joogana ilaahay dhinaca naga marsiiyo wasiirkii khamiista golaha wasiirada waxaa ka soo baxay alid in wasiiradu mushaarkooda bishaan dagaalka taakulayn ugu bixinayaan war axmedo warkaana iskubi shaqaalaha dowladda khamiis mushaarkooda waa qaateen war hadday rabaan tandambay bixinayaan maxaa adiga afaalahaas ku geliye inay wataanu sooma dhici karto waryeelo dadka jiilalahaaya eh. oo kiyaala cagaaran inon nisgiliyo usuba waar madoyow bay dhaween baddaga kalluumaystay leedahay wargolaha wasiirada xeer tubaakada lagu mamnuucayaa loo gudbiyaa layidhi waa awal maxeer tubaaka ogolaadaa jiray oolkii tubaakalaaqaan jabiya dheegi jari war hadda kahor magaalada xaradheere waxaa ka dhacay eh. nin oday aha inta shabaab soo qabteenay maxkamaddooda geeyeen eh. waxayna ku eedeeyeen inuu shaaribaha daystay kadibna ninka odag aha wuxuu yidhi maandhaysku dhibaatada dalka ka jirta hadday shaaribadeedu u dembi weynaadaan waa ogolahay oo waa xiirayaa laakiin masiibo shaariba dambadeeda ka weyn iyadoo ay jirto aygu mashquulinina warayao dhiiggii muslimiinta bannaystay bay shaarabkiisa dembi ka dhigeen war ma waadan maqal khawaarijto iyagoo dembi yar suulinaya ayay mid ka weyn ku galaan aryaadhaha samigay cabdullaba wuxuu yidhi quunyaar soocood yaa qaa'imin ilaa kaala qarsha qurxoon qunyar soocood yaa qaa'imin ilaa kaala qarsha qurxoon xubintii kalamaan ayaa ugu dambeysay guud ahaan barnaamijkai xog waraysi oad kala socoteen idaacadda kulmiye magaalada muqdisho markana heesta gabagabadee barnaamijkeena sidaas iyo nabadgelyo hadalkii hadalkiiba daa